alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii lixaad oo ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximah اllahu tacaala waxaa xalay noo soo dembeeyey alxadiidu اthaali xadiidka labaatan iyo saddexaad waxaa laga wariyey can ilbaraa bni caazib radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna faray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama bisabcin toddoba waxyaalood wanahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddoba waxyaalood amaranaa wuxuuna faray biciyaadati lmariidi qofka xanuunsan soo booqashadiisa watibaaci iljanaasati iyo janaasada raaciddeeda wa tashmiiti alcaatisi iyo qofkii hindhisay u ducayntiisa wa ijaabati addaaci iyo qofkii kuu yeedhay ajiibiddiisa wa raddi salaami iyo salaamta radinteeda iyo celinteeda wa nasri almadluumi qofka laga gardaran yahay uhuylintiisa wa ibraari lmuqsimi kii dhaaranayay oo loo baarinimo sameeyo wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddoba waxyaalood can khaatami dahabi dahabka faraatigiisa waa ragga ow qaala wuxuu yidhi xalqati dahabi dahabka giraangirtiisa wa can lubsi alxariiri iyo xariista xirashadeeda ayana waa ragga waddibaaji iyo xariirta nooceeda jilicsan iyo wasundusi sunduska iyo walmayaahiiri xariirta nooceeda adag xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa waxyaalo manhiyaada oo sharcigu uu reebay iyo waxyaalo ma'muuraad oo sharcigu uu dadka faray waxaynu xalad soo qaadannay qofka xanuunsan oo la soo booqdo iyo janaasada oo la raaco xanuunka qofka loo soo booqanayaa qofkii soo booqanayana faa-iida inay ugu jirtaan sheegnay kii jiranaana faa-iida inay ugu jirtaan sheegna janaasada qofka oo la raaco meydka dhintayna way anfacaysaa qofka raacay laftirkiisana way anfacaysaa xalan soo qaadan waxaan saddexaad oo xalan soo qaadanay tashmiitul caatis qofkii hindhisay u ducayntiisa wa ijaabati daaci waxaan filayaa waa qodobkaas afraad qodobka afraad buu noqonayaa ila isfaray kii koowaad wuxuu ahaa ciyaadatulmariid kii labaad wuxuu ahaa itibaaculjanaa'iz kii saddexaadna wuxuu ahaa tashmiitu lcaatis kan afraad waxa weeye wa ijaabati daaci kii yeerayey yeeritaankiisa in la ajiibo qof baa kuu yeedhay walaalkaayow muslima wax wanaaguu kuugu yeedhay waa ku marti qaaday xaflad aroos buu kugu yeedhay sunnada nebiga iyo hadiga waxaa weeye in la ajiibo waxay culimmadu yidhaahdaan waxaa shardi ah marka la ajiibayo waxa uu kugu yeerayaa wax saxa wa inay yihiin meesha uu kaaga yeerayaana macaasi aadan waxba ka qaban karin waa inaysan macaasi ka jirin hadday macaasi ka jirtana waxaad wax ka qaban kartid oo zuulin kartid waa inay tahay laakiin haddii lagu yeero meeshana macaasi ka jirto xaggana aadan waxba ka qaban karin oo ka bedeli karin aaditaankeeda markaas waxba faa'iida kuusoo kordhin maaya ha aadi ayib qalbigiisay kabaysaa walaalkaa wuxuu kugu yeedhay inaad ka aqbashid waxay ku tusinaysaa inuu ku karaamaynayo qofku maamuusaya yahay oo aad agtiisa qiimo ka leedahay dad badan buu la nool yahay aduu kaa dhex doortay io buu ku yidhi wuxuu kugu yeeranaya kugu yeeranayaa waa qiimayn aad agtiisa qiimo ka joogtay adiguna waa inaad asaga qiimaysid oo qalbigiisa dhowrtid qodobka shanaadi waxaa weeye wa raddi salaam salaamta radinteeda iyo celinteeda in salaamta la faafiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha jannada ilaahay loogu gala badbaado iyo nabadgelyo la-aan nabadgelyo eh, nabadgelyo adoo soo maray macnaha jannada ilaahay baad waxaad ku gelaysaa salaam iyo nabadgelyo adoon wax dhibaataa kuu soo horrayn adoon cadaab kuu soo horrayn adoon ciqaab la soo kulmin bisalaamin waxyaalaha lagu gala jannada waxaa ka mid ah ifshaau salaam salaamta in la faafiyo weliba qofkaad garanaysid iyo kaadan garanayn labadaba la salaamo inagu tasliimulkhaas wax la yidhahdaa naqaanaayo kan aynu naqaan keliyaan gooni u salaanaa kaadan aqoon haddaad salaantid innaga dhexdeenna asna waa kula yaabaya adna waaba yaxya xisaabo wuu kula yaabayo assalaamu calaykum markaa tiraad waa kusoo fiirin talo xaggeebuu kugu arki jiray maxaa keenay inuu qofku sidaas isweydiiyo waxaa keenay sunnada ku dhaqankeedii baan ka tagna sunno caadiyo oo la dhaqangeliyo oo nool hadday ahaan lahayd qof aad salaantayo kuma dhibsadeen isma weydiiyeen miyuu ku garanayaa maskaxdiisa dib ugama shaqeeyeenoo talow muxuu kuu salaama isma yidhaahdeen ee wuxuu u arki lahaa qof sunnadii nebiga fulinaya inaad tahay sala allahu calayhi wasalam wa raddi salaam salaamta radinteeda qofkii ku salaama salaamta waa inaad ka qaadid qodobka lixaad waxaa weeye wa nasri lmadluum qofka laga gardaran yahay inaad u gargaartid oo gacan iyo garab siisid walidaalika nebigeenu sheegay sala alla alih wasalam dadka ducafada ah oo masaakiinta ah gargaarka loo gargaaro ama dulmi haystee looga gargaaro ama wax kaleeto ay ku dhibanaayeen wax lagala qabtaaye inay ka mid tahay asbaabaha ilaahay uu dadka ugu gargaaro wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ooma waxaad arsaaqda ku heshaan oo ilaahay idinku gargaara kuwa un ducafada ayaga maahan wax kaleba wax kuma heshaanba marka weligaa dadka madluumiinta ahoo laga gardaran yahay garab u noqo caawi saacidee magacan ha kaga raadin dadkae ilaahay ajar iyo abaal kaga raadi qodobka ugu dambeeya wa ibraari lmuqsimi qofkii dhaaranayo loo baarinimo same waxay noqonaysaa qof walaalka ayaa kalsooni u kugu qaba wuxuu ku yidhi kaala maanta ila soo qade markaasaad waxaa tiri kula soo qadayn maayo markaasuu yidhi wallaahi bilaahi tallaahi waa ila soo qadaynaysa kow uu dhaarka haddaad ka diidid hadda kafaaro iyo culays baa fuulay maxaa munaasab ah kalsooni uu kugu qabo ilaahay ugu dhaartaye u baarineem sameeyo raac ilahay baan ku dhaartay caawa waxaasaad ii samaynaysaa waad ila seexanaysaa waa igu wallaahi waxba culaysa ha gelinana u baarinimo samee ma'muuraadka nebigeennu ina faray ayay ka mid tahay sala allahu caleyhi wasalam wuxuu nebigu inaga reebay wa nahaanaa can sabcin toddoba waxyaalood ayuu nebigu ummadda ka reebay toddobadaa waxyaalood waxaa kow ka ah can khaatami dahabi qofku dahabka faraati inuu ka dhigto khaasatan ragga dumarka waxa weeyaan waa loo ogolyahay dumarka waa loo ogolyahay qodobkaasi waa qodobka koowaad oo aan la ogolayn ciladana nebigu waa sheegay sala allahu calayhi wasalam oo aakhara la inoogu talagalay in lagu xaragoodo dahabkaas lama ogola inuu qofka ragga ahi xirto waxaa kaloon la ogolayn xalqati dahabi dahabka laftirkiisii garaangir wareegsan oo ka mid ah inuu iyadana gashada lama oggola waxaan kaloo la ogolayn wacan can lubsil xariiri xariirta xirashadeeda ayadana lama ogola oo raggaan loo ogolayn dumarka waa loo ogol yahay ayaga waxay culimmadu isweydiiyaan maadaama dumarka loo ogol yahay raggana aan loo ogolayn xariirta xaaskaagii haddaad dan ka yeelatid ayaana xariir ay goglatay ku tiraahdo soo dhowow xariirtiina ay ayadoo u bannaan tahay halkaas ayadaa ma ugu tegi kartaa adigana xariirta waa kaa xaaraan ayadana xariirti waa u xalaal halkaan imowbayna kugu tiri danna waa kaa haysaa waad u baahanta maxaa xala la samayna almaalla see ugu tagtaa xariir kaa xaaraan bay ku dul jiiftaah eh. xariirta kaa xaaraantaa ku dul jiifsanaysa yaa culummada qaar baa waxay leeyihiin qofta dumarka laftirkeeda ninka waxay u tahay bimansilati firaash oo kaleeto midda kale dahabkeeda ayadoo qabtaba maadaama uu la mucaamaloon karayo u bannaanayd oo dahabkeeda iyadoo isku qurxisay uu u galmoon karay hadday xariirtii qaadatana waa sidoo kaleeto maqsuudkuna xariirtan ma ahayn reerkiisuu u socday culummada qayb ka midana waxay leeyihiin maya u dhowaan maayo carradaas ilaahay oo kaleeto xalaasha ah iftiinaha ka quuto ha aado oo meelahaas kaleeta waxa weeyaan meel ka munaasabsan meesha ha fiiriyo diibaajku waa xariirta nooceeda jilicsan ayaa loo yaqaanaa xariirta nooceeda jilicsan weeyaan toddobadaa waxyaalood ma ku dhamma halkan oo manhiyaadkaa sababtaa ah waxaan haynaa dahabka oo faraati laga dhigto ama garaangir xariirtoo la xirto diibaajka iyo sunduska iyo mayaairta diibaajka iyo mayaairta iyo qaybahaano ka dambeeya dhani waa isla xiriirtii anwaacyadeeda iyo qaybo ka mida weeyaan qaybo ka mida weeye manhiyaadka waxa shareecadeenu reebtay intaa keliya ma aha maamuuraadka la ina faray oo la ina yidhi sameeyana toddobadan keliya ma aha toddobiyo toddobaa la sheega way ka badan yihiin maadaamay ka badan yihiin xadiidkaana meesha lagu sheegay te waxa weeye xadiidkan intaasuu markaa nebiga loo sheegay nebiga wixii loo sheegu ummadda u sheegayay sala allahu caleyhi wasalam munaasabaa keeni karta maya intaanu hayay arrin gooniyay ku soo aroortay intuba waa suurtagal alxadiidu raabic walcishruun alxadiidu araabic walcishruun xadiidka labaatan iyo afraad can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi can abi muusa alashcariyi qaala laba jeero soo noqday sooma jeedaan nusqadaydu saasay ii qoraysaa can abi muusa alashcariyi radi allahu canhu qaal can abi muusa alashcariyi qaala qaala rasuulu lah sal lla alay slam sooma jeedaan waa khata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama almu'minu qofka mu'minkaahi lilmu'mini qofka mu'minkaa wuxuu u yahay kalbunyaani sida dhismaha oo kaleeto yashuddu wuu adkeeyaa bacduhu qaarkiis bacdan qaarka kale wuu xoojinayaa wa shabbaka wuu isdhexgeliyey nebigu sala allahu calayhi wasalama beyna asaabicihi farihiisa dhexdooda ayuu isdhexgeliyey oo sidaasoo kale uu nebigu yidhi marka rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkan bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa mu'miniintu waa dadaan kala maarmin iscaawiya isku xihan wuxuu nebigu tilmaamayaa almu'minu lilmu'mini kalbunyaan sida dhismahoo kale masaajidkan hadda qaybta horeo dhisnayd iyo qaybta hadda la dhisayaba waa dhismo la isu geegeeyey oo ishaysta haddaysan sidaasi jiri lahayn dhismihiisu ma taagnaadeen miiskaani wuxuu meesha ku taagan yahay waa dhismo la isu geeyey laftirkiisu ulo la isku xirxiray iyo alwaax weeye saasuu ku taagan yahay haddii lugaha loo siibo wuu buray wuu dhacaya innaga ka muslin ahaan waxaynu xoog ku leenahay oo quwo ku leenahay oo wax ku noqonaynaa inaynu isbiirsanno inaynu iskaashanno inaynu walaalowno sidaasaan qiimo ku yeelanaynaa waxaa aad wax looga xumaada ah quwadihii waaweynaayo adduunka maanta sheeganaya inay iyagu hogaamiyaan oo gaalada ahaa ayagoo kala siyaasad duwan oo kala afkaar duwan oo xataa kala diimo duwan bay waxay u diyaar garoobayaan horena qayba ugu diyaar garoobeen inay midoobaan markaasaa lagu leeyahay alumam almutaxida kada kada kada waa sii midoobayaan innagii muslimiinta ahaana tafaraaruq baa maalin walbee ta sii bilaabanaya kooxdii wada socotayba intaasoo laamood bay sii noqonayaan haddaad u dhabagesho waxay isku haystaanna wax ummad weyn oo nebigu uu ku tilmaamay kal bunyaani yashuddu bacduhu bacda ay ku kala tagto ma aha wax yar oo awhal asbaab ah oo liita oo daciif ah bay ku kala tegayaan markaasaa waxaa la isku bixinayaa magacyo iyo alqaab iyo naynaasyo markaasaa ta la isku tiimbareeyo baa haddana lagu kala tegaya war waa walaalkaa oo waa muslim oo dadku kaa xigaa oo intaad ka midaysan tihiin baa ka badan intaad ku kala aragti duwan tihiin maxaa diidaya inagoo qadaayaad ku kala duwan farci ah usuusha aan ka midaysannahay inaynu wax weeyaan ka wada soconno cajiib waxa hadda waddankaalaan ku noolnahay ummadda xataa culummadeeda hogaaminaysa qayb badan oo ka mid a waxaa arkaysaa waa la kala aragti duwan yahay waa la kala fog yahay inaan lasesalaameen baa laga yaabaa isku masaajid lama aha waa la kala duwan yahay laakiin dowladdaa lagu hoos nool yahay qolo walba goonideeday ula tacaamushaayo ula xidhiirtaayoo waxeeda uga dhammaysataayo inay la shiraan dhib uma arkaan ayagu laakiin ummad ahaan inta la isu yimaado horteedkaad iska xigtaane wax wadatashada oo intaan waa ku kala aragti duwantihiine intaan aynu ka midowno caqabad baa naga haysata sheekh la yidhahda salmaan cawdah allah xifdiyo xiraan hadda sacuudiga ku xihan sacuudiyaan ah baa hadda kahor wuxuu jeedaaliyeen muxaadaro la yidhahda mia fil mia boqolkiiba boqol waaqaca caalamlislaami ka jiruu fiiriyey markaasuu wuxuu arkay qaacidadii buushoo garan maysaanoo odhan jirtay imaa an takuuna macana wa imaa an takuuna didanaa ama isoo raac ama aan kala dhimanno wuxuu leeyahay caalamulislaami maanta qaacidooyinkaasaa ka shaqeeyay bay qayb badanoo ka mid ah boqolkiiba boqol waxaan qaba ila qab ama boqolkiiba boqol iga soo horjeed war waa yahay boqolkiiba konton haddaynu isla ogol lahay intaa ma ka wada socon karraa maya ma wada socon karra kuleeyahay qayb oo ka mid ah saxna maaha arrinkaasu nebiyulaahi moxamed sala alla alayh wasalam baa qolyo gaalo ah oo weliba dulmi ku haysa oo dhibaataynaysa oo xaramka ilaahay asagoo cumro gudanaya ka hortaagan baa wuxuu leeyaha wax kastaoo ilaahay diintiisa lagu weynaynayay iyo xurumaadkiisa hadday ila yimaadaan waan ka aqbalaya waa gaalo maa baaluka qof muslimo walaalkaaya inaad wax la wadaagi weydid oo midoobi weydaan marka qofka muslimkaahi ufuqiisu waa inuu sarreeyo waa inuu sida shinnidoo kale noqdo shinnidoo kale shinnida waxaa la yidhaahdaa wax wanaagsan bay cuntaa ummaddana wax wanaagsan bay siisaa hadday geedaha dul fuushana ma jajabiso say u duulaysay geed soo duldegaysa caleentiisii iyo laamihiisii iyo midhihiisiiyo sidii ka kacaysa ma jijabinayso adiguna qofaan culays ummadda ku hayn wax wanaagsanna cootoo cuna ummaddana wax wanaagsan u reeba noqee ummadda wax un cadow iyo balaayo cadaawad iyo balaayo ku kala dhex beera ha noqoni can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almu'minu qofka mu'minkaahi lilmu'mini qofka kaloo mu'minkaa wuxuu u yahay kal bunyaani sida dhismahoo kale yashuddu wuu adkaynayaa bacduhu qaarkiis dhismihii bacdan qaarka kale wa shabbaka wuu isdhexgeliya nebigu bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda wuxuu tusaalaynayaa nebigu miihaal ficliyu wax ku baraya saasuu isu dhexgeliyey bukhaari xadiidkan wuxuu ku meeluhu ku keena ka mida ah fii saxiixihi qofku masaajidka isagoo ku jira faraha ma isdhexgelin karaa ayuu u deliishadaa alxadiidu alkhaamis walcushruun xadiidka shan iyo labaatanaad can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama mahalulmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaaddihim isjacaylkooda iyo wa taraaxumihim isu naxariisadkooda iyo wa tacaatufihim isu tiritaankooda mathaluljasadi jir oo kale ayay la mid yihiin idashtakaa hadduu xanuunsado minhu jirka xaggiisa cudwun xubin tadaacaa waxaa isugu yeeranaya lahu jirkii saa'iruljasadi lahu qofkii saa'iruljasadi jirka intiisii kaleeto bisahari soo jeediyo walxumaa iyo xanuun iyo qandho rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dadka mu'miniinta ahi saddex waxyaalood buu ku tilmaama tawaadud iyo taraaxum iyo tacaatuf maxaa farqiga u dhexeeya saddexdaas eray ibnu abijamra wuxuu leeyahaa waa isu dhow yihiin eraydaa saddexdaa ah, tawaadudka iyo taraaxumka iyo tacaatufka laakiin macno yar baa u dhexeeya buu macnahaasu waxaa weeye wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa taraaxumka waa qaarkood qaarka kale inuu u naxariisto ayadoo wuxuu ugu naxariisanaya ay tahay biukhuwati aliimaan walaalnimada ka dhaxaysoo iimaankaah ugu naxariisanaya wax kale ugu dhimrin maayo tawaadudkuna waxaa weeyaan oo laga leeyahay inay wada xidhiiraan oo iska warqabaan xidhiirkaasoo keenaya markaas inay qaarkoodba qaarka kale soo booqdo qaarkood qaarka kale wax u soo hadiyeeyo la isa salaamo iyo waxyaalaha la midka ah qaybta ku saabsan tacaadufka qaarkood qaarka kale inuu u soo laabto oo u naxariisto cadfiga waxaa la yidhahdaa shayga la laabo maradan haddaa saa tidhahde aaniya cidfihi qur-aankiisa kumaad arag shayga marka la laabo weeye walaalkaa marka waad ku soo noqonaysaa waa usoo dhimrinaysaa waad ku soo laaban asaguna uu kugu soo laaban waad midoobaysaan awoodbaa meesha kasoo ka soo baxaysa marka wuxuu nebigu ishaarayaa oo tilmaamayaa inay hal jir oo kale isla yihiin muslimiintu bal sida nebigu wax u cabirayo sala allahu calayhi wasalama iyo aynaga waaqiceenna isbarbardhiga waa hal jir oo kaleeto muslimiintu jirkaa xubin ka mid a ah hadday xanuunsato caw dhan waa soo jeedi ilig baa lagaa hayaa il baa lagaa hayaa ciddi baa lagaa hayaa jirkii kalea xanuunkii kula qaybsanayo kula xanuunsan sidaasoo kale mu'miniintu wey jayna midka lagu dhibayo iyo meel adduunka ugu dambaysa kuwa lagu dhibayo iyo meeshaa joogta kuwa lagu dhibayo ama isku luqad noqda ama kala midab duwanaada ama isku jinsi ahaada marba hadduu waxa idin kulminayaa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuululaahi yahay dhibka soo gaarayaa waa inuu ku damqo dheefta iyo horumarka uu sameeyana waa inaad ku faraxdid walow aad kala aragti duwanaataa walow adu siyaasa dowladahaad ku hoos nooshihiin siyaasad ahaan ha u dagaalsanaadeen mar hadduu qofkaasuu muslim yahay horumarkiisuna waa ku anfacaya dhibka soo gaarana waa ku dhibaya waxaa la rabaa inay isxidhiiriyaan maxay isku xidhiirin karaan waxay isku xidhiirin karaan maalkooda iyo xoolahooda ayay iska caawin karaan waxay iska caawin karaan jaaha ummadda qayb baa waxaa laga yaabaa inay yihiin masmuuculkelim dad ereygoodu uu meel marayo oday beeleed suldaan ugaas boqor magac buu leeyihi bulsho dhan buu hogaaminayaa jaahaas iyo mansibkaas iyo jagada uu xambaarsan yahay waxaa la rabaa inay ummaddu intifaacsadaan oo muslimiinta wax ugu qabto oo uu ku xiriiriyo waxaa la rabaa badankaaga iyo jidhka iyo quwada alla ku siiyey inaad muslimiinta ugu khidmaysid midka alaabta qaadi waayey midka adeega u baahan midka caawinta u baahan barigantaalka iyo baabuurka in la saara midka u baahan midka baabuurkii u dhaqaaq waayd u riixaysid caawiyoo jidhkaaga iyo xooggaaga muslimiintu waa intifaacsadeen waxaa ka mid ah inaad muslimiinta ku anfacdid inaad u naseexayso hanuunisid hanuunkooda iyo islaaxooda iyo wanaaggooda iyo hor u socodkooda inaad ka noqotid xubin iyo qayb ka noqotid waani waxbar wax u akhri khaladka ka qabo saxda ku dhiirigeli waxay culimmadu leeyihiin tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari soo jeedku waxay leeyihiin dee hurdadii buu qofka u diidaa wal xumaana maxaa keentay hurdala'aani mar hadday kugu dhacday xanuunkuna waa imaanaya caawo dhan haddaad soo jeedid hameen dambe soo jeedid waad xanuunsanaysaa jirkaa ku xanuunaya indhaha caag ku noqonaya adigoo dhan baa wax way xanuunsanaya dhibka walaalkaa soo gaarana saasoo kale ugu xanuunso can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama mathalulmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaaddihim isjacaylkooda iyo wa taraaxumihim isu naxariisadkooda iyo wa tacaatufihim isu dhimrintoodu mathaluljasadi waa jir oo kaleeto hal qof jirkiisoo kale idaa goortii ishtakaa uu xanuunsado minhu jirkaa xaggiisa cudwun xubin tadaaca waxaa isugu yeeranaya lahu e, xubintii dartiisa saa'iruljasadi jirkii intiisii kaleeto bisahari soo jeediya walxumaa qandha iyo xanuun rawahu lbukhaariyu muslim alxadiidu saadisu walcishruun xadiidka labaatan iyo lixaad can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa xasada wax jamasho la yidhaahdaa ma jirto ilaa fitnayni laba maahane kan koobaad waxaa weeye rajulu nin aataa uu siiyey hu asaga allaahu alle maalan xoolo fa sallata ilaahay wuxuu ku salliday hu asagii calaa halakatihi xoolihii baabi'intooda filxaqi xaqa uu ku bixinayo ku baabi'inayo iyo wa rajulu nin aataa uu siiyey hu asaga allaahu alle xikmatan xikmad fa huwa asagu yaqdi wuu xukumayaa bihaa xikmaddiibuu wax ku kala saarayaa wa yucallimu wuu barayaa haa xikmadda annaasa dadka rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa wax xasadka horta xanuunka xasadka loo yaqaano waa xanuun xun waa qof barwaaqooyinka ilaahay col iyo cadow la-ah waxaa jira marka wax suuro xasad leh nebiguna xasadnimo uu ku magacaabay culimmaduna ay leeyihiin waxaa loola jeedaa waa qibdi iyo iqtibaad iyo jamasho qofku wuxuu jeclaysto ayib waxay culimmadu leeyihiin sida ibnuqayim uu ishaaray xasadku afar qaybood buu u qaybsamaa afar qaybood buu u qaybsamaa qaybta koowaadi waxaa weeye qof barwaaqo haysta qofku intuu arko inuu jeclaysto ilaahay qofkan barwaaqada inuu ka qaado aad buu u jeclaanayaa qofka ilaahay barwaaqada inuu dhaafiyo hadday caafimaad tahay hadday cilmi tahay hadday camal ilaahay waafajiyo fiican tahay caruur iyo owlaad iyo hadday tahay reer qurux badan iyo hadduu wax ku arko wuxuu allow yaatan ka fura barwaaqada qofkaasoo haysto wuxuu jeclaanayaa in la dhaafiyo meeshii dooni ha ka dhacdo ilaahu ilaahu dhaafi saasuu jeclaanayaa waa xaasid waana xunuun aad u liita weeye nooca labaad oo xasadka ahi waxaa weeye inuu kii horoo kale sidiisoo kala jeclaado qofkan barwaaqadu haysta ilaahay inuu ka qaado laakiin wuxuu la dheeryaha wuxuu rabaa asaga in lagu soo wareejiyo kii horeeta meeshii laga ridaya ha laga ridu laha lakiin ilaahu yaa dhaafiya kanu wuxuu leeyahay ilaahu waxaas intaad ka qaadid hebel aniga isi ar maxaa ilaahay qurux siiye inuu yidhaahdo allow yaa ka qaado aniga i qurux badnaysiiye maxaa ilaahay maal siiye allow yaa cayr ka dhigo aniga igu soo wareejiya maxaa ilaahay wumbuu wax allaala wuxuu ku arkoo barwaaqo ah iimaan la-aan baa hayso wuxuu allow yaa ka soo aniga igu rida haddii xataa la siiyana mid kaloo kasii qurux badanba allow yaa isiiya iyadana weligii gubanaya kan saddexaadi waxaa weeye inuu jeclaysto qofkan wuxuu haysto oo kale asna inuu helo weligiina qofkaasu asaga uusan dhaafin waa xanuunsan yahay laftirkiisu maalan wuxuu ku arkayaa qofkan wax fiican wuxuu leeyahay allo waxaasoo kale isii asaguna uusan halkaa dhaafin saan leebal isu ekaano anaan isu dhaafin wax yar hadduu dhaafo wuxuu leey ilahu iisoo celi waa i dhaafae isaguna waa xanuunsan yahayoo qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciisatahum fi lxayaati dunya ma naxariista ilaahay bay qaybiyaan mid baa ilaahay u badin mid buu alla u yarayn mid buu ku ciriirin mid buu u waasicin ma qaybisid bahasha adugu alla gacanta ku haya marka inaad jeclaatid inuusan qofkaani ku dhaafin laftirkeeda waa nooc ka mid ah. a afraadi waxaa weeye waa tan xadiidkaanu ka hadlayo walaalkaa wuxuu haystoo khayr ah waxaasoo kale ilaahay inuu ku siiyo inaad tamanido jeclaatid ama ha ku dhaafo hadduu doono ama intiisa ha u la ekaatayna dan aadan ka gelin waa tan xadiidkaanu ka hadlaya ma xuma waxaad ku aragtay maal badan isagoo leh si wanaagsanna maalkii u maamulaya masaajidda ku dhisaya ceelasha ku qodaya waddooyinkii laamiga ku hagaajinahaya masaakiinta iyo agoonta wax ku baraya wixii wanaagsanabaad markaase waxaad leedahay ilaa uu xoolahaasoo kale isii allow iyaa xoolahaasoo kale hela haddaan heli lahaa sidaasoo kalean annaguna ummadda wax ugu tari lahaa baad leedahay ajarkiisoo kalead helaysa aduguna insha allahu tacaala waana midda xadiisku ka hadlayo waxaad aragtay qofkii wax wanaagsan cilmi baad ku aragtay wax kalaad ku aragtay khayr baad ku aragtay caafimaad baad ku aragtay ummaddii ugu shaqaynayo ilaahu anigana intaaso kale ise ummaddan wax ugu qabtay xasadnimada noocaasa marka iqtibaad baa loo yaqaanaayo mushkilo male iyadu waana bannaanta wuxuu nebigeennu ina barayaa marka sal alla alih wasalama qofku wuxuu haysta la jeclaysto la tamaniyaayey ma jiro ilaa laba ruux maahane oo lailah ilahu ya heerkaa ku gaarsiiya kan koobaad waxaa weeye waa nin ilaahay xoolo siiyey allah xoolo siiyey ilaahay markuu xoolihii siiyey saddex eray baa meeshaa ku qoran fasallatahu calaa halakatihi fi lxaqi fasallatahu tasliidka waxaa loo yara waxaan maxaa igu salladayso lama yaqaan qofaad imaaro isaga laadahay sallatahu waxay ku tusinaysaa qofkaani nafta bani aadamka ku dabacaysan waxakrasho iyo inay waxaysato iyo bukhli ku dabacaysan inuu naftii ka adkaaday oo meel iska saaray buu xadiidku ku tusinayaa fasallatahu wuxuu ku salliday marka naftii waa ka adkaada calaa halakatihi maxay ku tusin inuusan xoolihiisii wax ka reebinoo kulligood wadda saxa ku bixiyey filxaqi maxay ku tusinaysaa haddii la yidhahda hebel xoolihiisii waa baabi'iyey dad badan baa laga yaabaa inay suuraystaan inuu sigaar iyo qaad ku cunay ama daraagis kaleeta iyo xashiishadiiyo balaayo ku cabay laakiin filxaqi markii lagu yidhi halaagna horey loo isticmaalay waxay ku tusinaysaa xoolahan meeshuu ku bixiye waa waddo ilaahay raalli u ka yahay oo xaq ah ayuu ku bixiyey ninkaasi waa istaahilaa in la janto layihahdo ilahu yaa ninkaasoo kale iga dhiga ninka labaad waxaa weeye waa nin ilaahay uu siiyey xikmad axaadiis baa xadiiska qaybo ka mid ah ku soo aroortay xikmaddaas waxa weye waa qur-aankii iyo diintii ilaahay diintii ilaahay baa marka inta ilaahay siiyey oo qur-aankii la baray wuu qur-aankii ku dhaqmayaa dadkana barayaa kuna kala saaraya xikmadda ibnuqayim asagu wuxuu yidhaahdaa waa qowlu maa yanbaqii fi lwaqti aladii yanbaqii qowlu maa yanbaqii cala alwajhi aladii yanbaqii fi lwaqti aladii yanbaqii xikmad waxaa la yidhaahdaa buu yidhi hadal ay habboon tahay in lagu hadlo qofku inuu adeegsado kow sidii ku habboonaydna uu u yidhaahdo waa labo waqtigii ku munaasabka ahaana uu rido saddex saddexdaas markuu hadalkaagu kulansado buu wuxuu noqonayaa hadal la odhan karo waa hadal xakiim oo wanaagsan oo xikmad ku salaysa wakhtigu waa wakhti munaasaba aad la fiirsatay keyfiyada iyo qaabkaad u sheegtayna waa keyfiyad sax ah sidoo kaleeto hadalka laftirkiisuna waa hadal sax ah hadal saxa weeye wejgii wanaagsanaana waad ula timi can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi laa xasada wax jamasho la yidhaahdaa ma jirto ilaa fi tnayni laba ruux maahane kan koobaad waxa weeye rajulu nin aataahu aataa haddii la yidhaahdo lamado aataa waxay la mid tahay actaa wuu siiyey laakiin ataa haddii la yidhahdo wuu yimid wiih aataa uu siiyey hu asaga allaahu alle maalan xoolo maalan waa nakiro macrifo ma aha waxaa loo nakireeyey xadiidku inuu ku tusiyo xoolahaas ilaahay siiye ama xoolo yar ha noqdeen ama xoolo badan ha noqdeen kala qaad ma leh ilaahay unbaa xoolo siiyey fasallata ilaahay wuxuu ku salliday hu ninkii calaa halakatihi xoolihii bixintooda xaggee buu ku bixinayaa filxaqi shayga xaqa ayuu ku bixinayaa dhexdiisa iyo wa rajulu in aataahu llaahu alla uu siiyey xikmatan xikmad qur-aan iyo diin buu alla baray waa faqiih fa huwa asagu yaqdii wuu xukumayaa bihaa xikmaddiibuu dadka ku kala saarayaa u kala eexan maayo laaluushqaato ma aha wa yucallimu wuu barayaa haa xikmaddii annaasa dadka wuxuu dadka wax u barayaa xaasid buusan ahayn alxadiidu saabic walcishruun xadiidka labaatan iyo toddobaad can xaarisata bni wahbin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay alaa ukhbirukum miyaanan idinka warramayn biahliljannati dadka ahlujannaha jannaha warma idinka siiya kullu daciifin mid kastoo daciifa weeyaan mutadacifin oo hoos isu dhigoo daciif iska dhiga low aqsama hadduu dhaaran lahaa calallaahi alla dushiisa la abarahu alla uu baarinimo samayn lahaa alaa ukhbirukum miyaanan idinka warramayn biahli naari dadka ahlunaarka ah kullu cutullin mid kastooo madax adag weeye jawaadin oo waxdiidmo badan mustakbirin ee isla weyn haddana rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkani wuxuu ina dareensiinayaa horta ilaahay baa jannada abuurtay naartana ilaahay baa abuurtay mid walbeetana ilaahay wuxuu ugu talagalay khalqi ahlu naar iyo khalqi ahlu jannahu labadooda ugu kala talagala sidaa awgeed baa waxaa nebigeenna ka sugan labadoodaa murmay jannada iyo naarta laftirkooda markaasaa naartu waxay tidhi dadka ducaf dadka xoogga badan oo mutakabiriinta ah ayaa aniga igelaya jannadiina waxay tidhi anigana kuwa ducafada iyo masaakiinta igelaya ilaahay baa marka wuxuu ku yidhi labadiinnuba abuur anugu aan abuurtay baa tihiin mid walboo labadiina ka midana waxay ugu leedahay inaan buuxiyo anaa idin buuxinayo labadiinaba marka jannadana ilaahay baa dad ugu talagalay uu ka buuxiyo ilaahay aan lagu daro naartana waxaa jira dad ilaahay ugu talagalay inuu ka buuxiyo ilaahay naga badbaadiyo laakiin waxaa jira tilmaamo ay leeyihiin dadka ahlu jannaha ah iyo tilmaamo ay leeyihiin dadka ahlu naarka ah dadka ahlu jannaha nebigu wuxuu ku tilmaamay kullu daciifin mid kastoo taag daran daciifkan maxaa laga wadaa daciifuliimaan ma aha waa qof qawiyuliimaan ah laakiin bulshada dhexdeeda waxaa laga yaabaa inaysan agtooda wax qiimaa ka lahayn way iska liidahayaan waxba kama soo qaadayaan in meelaha shirarkaya loogu yeero oo wax la weydiiyo oo ra'yigiisa wax dhan waxaa loo arka waxaan macno lahayn agta dadka wax qiimaa kama leh laakiin ilaahay agtiisuu qiimo ka leeyihi waxaana muhima inaad ogaatid waxa fiicani ma aha inaad dadka agtooda wax ka noqotide waxaa qiimahalu waxa weeye inaad ilaahay agtiisa qiimo ka leedahay taa unbaa muhim ah adduunkao dhan hadday kuu sacbiyaan laakiin ilaahay agtiisa aadan qiimo ka lahayn sacabkooda waxba kuu tari maayo ilahay unbuu kaa fogeyn adduunko dhanu hadday ku nicib yihiin oo kula dagaalamayaan oo ku karahsanayaan laakiin ilaahay uu ku jecel yahay guul adduunya mid aakhraba waad haysata kullu daciifin marka qof kastoo daciif ah waxba ma haysto iska miskiin noloshiisu waa hoosaysa mutadacafin iyo mutadacifin labadaba waa sax mutadacifin haddii la yidhaahdo caynka la kasriyo wuxuu noqonayaa ruux isla weyn ma ahanoo daciifnimada haysata asaga isu geystay oo ma kibro ruux tawaaducaya hoos isu dhigaya masaakiinta la sheekaysan la shaah cabahaya aan mutakabir ahayn oo isla weyneyn weeyaan mutadacif asaga marka dhulka isdhigaya ama mutadacafin haddii la yidhahdo waa la daciifsadaayoo dadka addoonsadoo adeer xaggaa tag iyo hanala soo fariisan iyo nadhaaf iyo maxaa meeshaan ku keenay iyo yaa kuu idmay iyo huruuf bayba ku wadaanba dadku low aqsama cala allaahi la abarahu ruuxa noocaa dadku ay ula dhaqmayaan oo agtoodaba aan miisaanka ku lahayn hadduu dhaaran lahay lahayo odhan lahaa wallaahi billaahi tallaahi caawa roob baa ilaahay keenaya dhaartaa uu ku dhaarta ilaahay uu hirgelinaya caawa ilahay cerka roob kusoo fasaxaya ilahay agtiisa qiimuhu kala yahay darte adiguna waxaa laga yaabaa albaabkaaga inaad ka xiratidba madfuucin bilabwaab albaabada laga riixo soco guriga hanaga imaanin yaanaan arkin la odhanayo laakiin ilaahay agtiisa qiimuhu ka leeyahay low aqsama cala allahi laa bara hada huwa almuhim waxa muhimkaahi waxaa weeye inaad ilaahay agtiisa saa qiima uga leedahay yay yihiin ahlu naarku kullu cutullin jawaa qof kasta oo madax adag xuquuqdii ku waajibtay diida mid uusan lahaynna raadiya mustakbiru isla weyn qabqabtiisa iyo wax way aan maara loo helin kuwaasaa ilaahay u talaga inuu naarta ku gubo sida awgeed iska ilaali kibirka iyo isla weynanka wuxuu nebigeennu sheegay dhurucase wax la eeg oo kibir iyo isla weynana qalbigaaga hadday ku jirto inaadan janno gelaynin ma gelaysa jannada maxaabaad isla kibrinaysaa maskiin baata daciif ah ninbaa waxaa laga sheegahay intuu nin u yimid isagoo rabaa inuu u faantamo atacrifunii may taqaanaa s nacam waa ku aqaanaa si fiicanaan kuu garanaya man ana yaan ahay wuxuu rabashu inuu yidhah soo ninkii reebelah oo laandheeraha ma tihid laakiin si kale ugu jawaab wuxuu ku yidhi awaluka nudfa wa aakhiruka jiifa wamaa bayna daalika wicaaun lilicdaar intaadan hore waa candhuuf iyo ilin iyo duuf iyo qashin baa ka buuxabiy qaybtaadan hore qaybtaada dambana saxaro iyo kaadi iyo qashin baa ka buuxabi labadaa inta udhaxaysana waa boosaneer kaadida iyo saxarada lagu ilaaliya anu aqoon intaasaan ku leeyahay si adoon marka sidaas inaad isla weynaato iskibriso tirahdee man ana iyo aad tiraahdid howlahaasi kuma qabtaan ayib <clears throat> can xaariata bni wahbin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay alaa ukhbirukum miyaanan idinkaga warramayn biahli ljannati dadka ahlu jannaha ah xadiidku wuxuu ina tusinayaa dariiqada iyo wadooyinka dadka wax lagu bara waxaa ka mid ah in wax loo soo cardiyo mar ardaygaa su-aashu ka timaada yuraasheikho waxa ii sheeg marra sheekha inta dareema baahideedu soo bandhigaa ma idiin sheegaa dadka ahlu jannaha ah inay ka codsadeen meesha kuma qora ma idiin sheegaa dadka ahlu naarka ah weliba ereyga uu adeegsanaya waa baraarujin alaad waa xarfu tanbiih baa la yihahdaa alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegin soo jeensta isoo fiiriya waa idiin sheegaya weeye biahliljannati dadka ahlujannaha ah muxuu nebigu inoogu sheegayaa tilmaamahooda intaan barannay inaan iska raarraadinno kullu daciifin mid kastoo daciif ah waa daciif waa sheegnaa daciifkaas ama asaga inta hoos isu dhigay aan muuqan ama waa qof iska maskiin oo baahan oon bulshada agteeda qaymo ka lahayn laakiin ilaahay caabuda mutadacafin oo la daciifsadoo la gumaysto oo la liido ama mutadacifin asagu isdaciifiyo hoos isu dhiga low aqsama hadduu dhaaran lahaa calallaahi alla dushiisa la abarrahu wuu u baarnimo samayn lahaa waxaa dhacday anas ibnu maalik nin adeerkiis ah baa gabarh walaashiisoo anasna eedda uu ah iyo gabarh kala inta dagaalamay bay ilig ka jabisa qoyskii gabadhooda iligga laga soo riday baa waxay yidhahdeen annagu qisaas baan rabnaa gabadhaan inaan iligga ka ridnaan rabnaa anas adeerkiis baa wuxuu yidhi ilaahi baan ku dhaartay inaan laga ridayn buy waana saxaabi nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kitaabka ilahay bay qisaasta ku taallaa buy mar haddii gabadhii iligii laga soo riday walaashaana reerkii ay yidhaahdeen waa qisaasanaynaa xal kale male baa lagu yidhi waa in iligga laga rido isaguna waa dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaan laga ridaynin markuu saa u dhaartay baa qolyihii waxay yidhaahdeen diyaan ku qanacsannaha laa barahu soo meesha kuma haysid ilaahay baa u baarinimo sameeyey qolyihii qalbigoodu qanaaco geliyey waa ka tanaasula yidhaahdeen qaybtii qisaasta ahayd oo gabadhaan iligeen aan ka tuurna ah, waxaana ku qanacnay in magna la siiyo booskeedii low aqsama cala allaahi la barahu ilaahay hadduu ku dhaarto alla uu baarinimo samaynaya alaa ukhbirukum miyaanan idinka warramaynin biahli naari dadka ahlu naarka ah kullu cutullin qof kasta oo madax adag oo weliba diidmo badan oo kasteeto weeye jawaadin diidmo badan oo wixii ku waajibayna wuu diidayaa wuxuusan lahaynna waa raadinayaa mustakbirin oo isla weyn rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu athaamin walcishruun xadiidka labaatan iyo siddeedaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam unduruu eega oo fiiriya ilaa man ruuxa asfala idinka hooseeya minkum idinka walaa tanduruu ha eeginina ilaa man ruuxa huwa asaguba fowqakum dushiinna ku sugan fa huwa arrinkaas keeh cidda kaa hoosaysa inaad eegtid cidda kaa korraysanaadan u hanqaltaagin ayaa ajdaru ku habbooni badan allaa tasdaruu inaydaan liidin nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkiisa calaykum dushiinna u yeelay rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey wuxuu nebigeennu ahaa qof quluubta daaweeyu ahaa quluubta bani aadamka ayuu daaweyn jiray sala allahu caleyhi wasalam waxyaaluhu unaga daaweynaya waxaa ka mid ah bani aadamka waxaa ku dabacaysan inuu mar walbeeta sarraynta jecel yahay hadday cid ka sarraysa uu arkana inuu u hanqaltaago markaasaa nebigeennu wuxuuna leeyahay xadiid xataa muslim iyo bukhaariba ay wariyeen oo kanoo kaleeta baa jiro isla xadiisu abu hureyra ah oo nebigu uu leeyahay idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalqi hadduu midkiin arko qof ilaahay ka fiicnaysiiya xagga xoolaha iyo dhaqaalaha ama xagga khalqiga iyo abuurkaad waxaad aragtay markaad isfiiriseen isfiirisay qof kaa qurux badan haddii aad qof sidaasa aragtid falyandur ilaa man huwa asfalu minhu mid asaga ka hooseeya asaguna ha eego markaad aragtid mid kaa qurux badan mid kaa foolxun baad arki markaad aragti mid kaa xoolo badan mid kaa xoolo yar baad arki arrinkaas mar walba dadka kaa hooseeya inaad fiiriso waxay keenaysaa allaa tasdaruu nicmat allaahi calaykum ilaahay barwaaqooyinkiisa inaydaan liidin ee aad ku shukridid halkaasuu xadiidku wuxuu ina tusay xoolahan waxaa loogu talagalay in lagu cibro qaato laakiin iimaan la'aan in laga qaado looguma talagelin haddaad aragti qof kaa maal badan qof kaa qurux badan qof kaa caruur badan qof kaa caafimaad badan imisaa magaalada kula joogta oo intaasoo dhan kaa liita adigana boqolaal masaajidka naasigiiska imisaa laga yaaba maqrabkii cisha inay kusoo tukadaan curyaamo sooma tira badna waa curyaamo adna mid xoogaa kaa qurux badan baad le warkanu muxuu ah waa saa u fiirinaysa la yaabanta quruxdiisa kaa caafimaad badan kuwaana afartii oxol balo oo addimadii o dhan la oo calooshaa ku gurguuranaya calooshaasay ku gurguuranayaan gabar curyaan oo caloosha ku guurguuranaysaan maalin waxaan kusii maray gaarisa loo horteeda ayadoo maraysa weliba qaybtaan sokay kasii gelaysa muddaan u malaynaya laba saac ka bacdi baan soo noqda ayadoo weli sii socoto gaarisa aan ka dhex bixin waa laba saac intaan meel soo marran ilahi baa garanaya oo aan meel ka soo wareegay sida awgeed markaad aragtay mid ku maal dhaama oo xoogaa kaa hanti badan haddaad uun weligaa kaa ka fakartid walle hebel waa inaan soo qabta ad tiraahdi weligaa qalbigaagu waa gubanaya inaad ku fakarti hebel soo qaba hebel soo qaba ilaahina uusan kuguba talagelin baa laga yaaba weligaa meeshiisa inaad gaartid laakiin maxaa ku anfacaya inaad aragtid hebel iyo hebel iyo heblaayo iyo heblaayo aad garanayso dhulka yaalla oan dabka shidan karin oan waxba haysanin oo aan shaqo haysanin oo dayacan oo dacdaraysan markaa kuwa aragtid baa nimcadaad haysata kuula dhammaysa marka sal laakiin weligaa midka kaa korreeya haddaad ku hamidid asagana inaadan gaarin baa laga yaabaa intaad haysateen iimaankaa kaa tegahayo kuu dhadhami maaya wax kuu muuqda ma jirto ayib sidaa awgeed baa waxaa la rabaa qofka mu'minka ahi mar walbeetaba inuu ilaaliyo barwaaqooyinka ilaahay xadiid baa jira nebigu uu leeyahay aqilu dukhuula cala alaqniyaa dadka hodanka ah oo ilaahay xoolaha siiyoo tanaadka ah ugeliddooda iyo ka dabawareegidooda iska yareeye inaga waxaa laga yaabaa maalinka intaasoo jeer inaan jeclaano inaan hebel oo boosa la kulanno booskayga booskayga war booskaan muxuu yihi ma aanta dhan laga daba wareegayo nebiguna muxuu ku leeyahay kuwaa u tegitaankooda iyo gelidooda yareeya maxaa loo yaraynayaa fa innahu axraa anlaa tasdaruu nicama allaahi casa wajalla taasaa waxay ku habboon tahay barwaaqooyinkaad haysatay intay kuu muuqdaan inaadan liidin alxamdu lilaahi tiraahdi laakiin maanta boqor haddaad inta u tegto ku yidhahda intaasaan maanta faa'iiday ilaahay dhaqaalo siiyey oo shalay intaasaan faa'iiday oo xal wax ii marayeen oo intaasoo waxbaa ii soo socda adduuniya aakhiraba waa ku dhaafiya kaas caawo seexan maysi waxaad haysateena kugu dhadhami maayaan waxa wax ku dhowna midna kuma muuqdaan doomo iyo maraakiib baad raranaysa adaan haysan maskaxda ka shaqaynaysa maskaxdaada marka waa gubatay kuwa noocaasa marka kadaba orodkooda iyo kadaba dhahabdhahablayntooda wax weynaha moodi wixii ilaahay ku siiyey ku qanac wax ziyaado u baahan tahay in asaga alla ku hayo weydiiso asbaabteedana la imow adduunyada dadka gacantooda ku jirtana waxba waxa weyan un gurigiisa kaa gelin sida awgeed bay culimmada qaar waxay yidhaahdaan nicmadu saddex bay u qaybsantaa nicmo qofku uu haysto addoonkuna uu og yahay inay nicmo tahay barwaaqu haystaa wuuna og yahay inuu barwaaqaysan yahay kow iyo nicmo la sugayo waa ka maqan tahay wuu sugayaa raju ka qabaa laakiin nicmada saddexaad waxaa weeye waa nicmo uu haysto uusan dareensanayn waxyaalaha keeni kara nicmaad haysatay inaad dareemi weydid waxaa ka mid ah qof kaa sarreeya inaad u hanqaltaagtay maantoo dhan waxaa laga hadlayaa wixii adduunyo ku saabsan laakiin wixii aakhiradaada ku saabsan qofka ku dhaafay oo aad tartanteen oo kaa tegay oo salaadda kaaga fiican oo jamaacada kaaga fiican oo kaaga fiican cibaadada oo soonka kaaga fiican oo qur-aan akhriska kaaga fiican inaad kaa haweysatid oo tirahdid allow yaa kaasoo kala noqdo oo aad ka daba shaqaysatid si aad u gaartid falyatanaafasil mutanaafisuun waa lagu ogolya waxaa laga hadlayaa marka waa adduunyu can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam unduruu eega ilaa man ruuxa asfala idinka hooseeya minkum idinka xagga caafimaadka caafimaad darre haddaad tabanaysid kuwa kaa liitaa jira faqri haddaad ka cabaadaysid kuwa kaa liitaa jira foolxumo haddaad ka cabaadaysid kuwa kaa liitaa jira dhibaato kale haddaad ka cabaadaysid carruur la-aan kuwa kuwaan reeraba lahayn baa jira adiga waa laga reerna waad leeda carruurra ma lihin laakiin midaan reerna lahayn carruurra lahayn baa jira marka nooc kastoo noloshaadu tahay bulsho kaa liidataa jirta daacooyinka haddaad xoogaa ku lidatid kuwaan muslimiinba ahayn baa jiraba oo gaalo ah ayib walaa tanduruu ha eeginina ilaa man ruux huwa asaguba fowqakum korkiinna ahaaday fa huwa arrinkaas cidda kaa hoosaysa inaad eegtid kuwa koranaadan u hanqaltaagin ayaa ajdaru ku habbooni badan allaa tasdaruu inaydaan liidin nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkiisa calaykum dushiinna u idiin barwaaqay rawahu lbukhaariy wa muslim nicma waa mufrad mudaaf ah marka cumuum bay faa'idaynaysaa waa barwaaqooyin alxadiidu taasic walcishruun xadiidka labaatan iyo sagaalaad can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma anna nebiya sala allahu calayhi wasalama mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri buu soo mara qabri soomaaliga maxaa lagu yihahdaa xabaal miya waa sax weeye biqabrayni laba xabaalood buu soo mara qabri waa carabiya moogta laba xabaalood buu soo maray labadaa xabaalood oo yucadabaani la cadaabayo fa qaala wuxuu yidhi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama innahumaa labadooda la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani loona cadaabi maaye fii kabiirin wax weyn amaa axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin min albowli kaadida wa ama alaakharu kan kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid u socda binnamiimati isku diridda dadka la isku diro rawaahu lbukhaariyu wa muslimu xadiidkan asagoo sidaan ka faahfaahsan oo waxaa jira sheegaya nebi moxamed oo saxaabada la socda baa maalin saxaabadu waxay ka dareemeen cabsi miyadaan maqlaynin isagoo dhawaaqan kasta nebi allow maxaa jira ma maqlaysaan miyaa maya nebi allow maxaa jira qubuur bay soo mareen markaasuu meesha waxaan ka maqlayaa qaylo dad qaylinaya cabaad iyo cadaab ku jira labadaa qabri biyuu nebigu sal alla alih wasalam way cadaaban yihiin qayladoodaan maqlayaa nebiga uu gergariiraya marka sal alay slm halkaa cumacmihiisa ah ayaa dhaqdhaqaaqaya uu gergariiraya wuxuu meeshaa ka maqlayo qaylada nimankaa ka baxaysa markaasaa nebigu wuxuu yidhi waxay u fududayd inay ka tagaan oo ay ka tegi kareen bayna u cadaaban yihiin labadaa qof mid ka midihi kaadida iskama asturi jirin kaadidoon la iska asturin waxay noqon dad waxaa jira inta kaaja ayagoon ka istijoon ama ka qoryaysan ama antiishi wax isticmaalinba iska dhaqaajiya wuu kaajaya ayadoo ka tifqayso dhaqaajin dahaaradiisa iyo hawsha uma taallo ama markuu kaajaya laftirkeeduu meel inta ku kaajay kaleetidii kusoo noqonaysaa kusoo fanfanaysaa damba kama lehba waxyaalaha ugu badanoo cadaabka lagu muta waxaa ka miduu nebigu sheegay kaadidoon la iska ilaalin caamatu cadaabi alqabri waxa ugu badanoo cadaabka lagu muto waa kaadida in la iska ilaalin waayo sida awgeed markaad kaa jaysid meel munaasaba la raadso markay kaa timaadana iska daahiriyo iska dhaq qof walaal muslimaa tahay qof ilaahay ku xiran noqo isjijada iyo weysada iyo dahaarada ilaali taasi waa qodob cadaabka ilaahay baa lagu mutaayo waa ku cadaabnaayeen labadaa nin ninkaas nin ka midu qodobka labaad nin wuxuu ahaa diradiralow aho dadka isku dira waxay culimmadu yidhaahdaan qofka namiimka ah iyo saaxirka waxaa sii daran midka namiimka oo dadka isku dira dabadoolaha maanto dhan uu dabka la wareegayay hebel baasaan yidhi heblaayaasaan tidhi hebel wuxuu ku yidhi ma maqashay oo dadka isku dira sababtu waxaa weeye midka saaxirkaahi waxaa laga yaabaa sixirkiisu hal iyo labo laakiin waxaa laga yaabaa kanuu dirala u sameeyey bulshooyin dhan inay isugu halaagsamaan bulshooyin dhan qisay sheegaan ma aqaan inay sugan tahay in kaleeto nin addoon ah oo dira diraalaaho dadka aad isugu dira baa ninkii lahaa wuxuu ku talagalay inuu isdhaafiyo suuquu keenay nin baa wuxuu yidhi anaa kaa iibsanaya markaasuu yidhi iga iibso laakiin ogow nin aafaysan weeyaan weeyaanbu iska ilaali ninkaas waa nin aad dadka isugu dira wuu iibsada kii gurigiisuu geystay suu gurigu u joogay buu ninkii soo iibsaday islaantiisii wuxuu ku yidhi odagaaga kuma jecla ah, odayga aan ku qabaaye kuma jecla ma rabtaa inuu ku jeclaado saytirahaa markuu seexdo midi inta soo qaadatid iyo sakiin iyo wax la mid ah timaha garka kaga yaalla kuwiisa hoose qaybo ka mid a ah ka jarjarbayu ha ku jeclaanayaa si fiican buu ku jeclaanayaa waaye ayadii go-aankaasay qaato waxay rabtaa odagyadu si fiican u jeclaado odaygiibuu inta u tegaybu wuxuu ku yidhi islaantan guriga kuu joogta nin kaley saaxiib la ta inay nin kale saaxiib la tahay keliyana kuma ekee inay adiga kaa takhalusay rabtaabi aday kaa takhalusaysaab waxaad ku garan lahaydna waan kuu sheegayaa caawa markaa seexatid indhaha isgelinbi isilaali waardiya iska qababi ayadoo midi la wareegaysa aad arki doontaabi kow inay kaaga siiso ninka kalena iyo aaday rabtaabi haddama hurdaa ka soo go'aysa ninkaa hurda ka soo go'i mayso indhuhu isdabadhigaa qof hurdu iska dhigahayaa ayadiina waa miskiin raalliyaah waxay rabtaa inay timahan hoose inta ka jarto garka oo hore ka jeclaado ayadiioo midi la socota ayay timi garkayba la so-aaday markaasuu wuxuu siday rubadday kugu dhufanaysa intuu ka qabtaybuu kow kaga siiyey wuu dile reerkeedii baa waxay maqleen in gabadhii la dilay sainta soo ordayn bay asagiina dileen labadii qabiil baa meeshii dagaal ka bilowda yaa bilaabay diradiraalaa bilaabay soomaalidu waxay yidhahdaan dabkii munaafaqshido muslim baa ku gubta nimanka dhaqankaasu dhaqan xun weeye sidaa awgeed ba imaamu khazaali wuxuu sheegay arrin aad u qurux badan oo ah qof kasta oo war xun kuu keena oo ku yidhaahda hebel baa sidaa kugu yidhi ama hebel baa hebel saa ku lahaa mowqifka kaaga aadan ka muslim ahaan lix arrimood baa kugu waajibaysabi markii qofku yidhaahdo hebel baa saan kugu lahaa lix waajib baa ku fuulaysa aad u dhegaysa lixdaas khazaali iyo khayrkiibay sheegeen raxmatullahi calayh kow waxaa kugu waajib ah warkiisa inaadan rumayn ninkii dhammaa oo warka kuu keenay hebel baa saa ku yidhi lahaa hal xabo warkiisa ha ka soo qaadin sabab waa faasiq in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu soo maa faasiqna warkiisa lama qaato marduudu shahaadati weeye marduudulqowli hadalkiisa wax ka soo qaad ma leh marka ha ka rumaynin kow qodobka labaad oo waajibka kugu ah waa inaad ka reebtid maadaamuu munkar ku jiro ka hor istaago waxaad tidhahdaa joog wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkari xumaatada dadka ka reeb wanaaggana far wuxuu wadaa waa xumaato ka hor istaag joji kudha hawshaas ka reeb asagii qodobka saddexaadoo kugu waajibaya waxaa weeye waxaan uu la socdo oo dabadabaynta oo dad isku diridda ah inaad nacdid weeye dar ilaah inaad u nacdid sababtoo ah camalkan waa camal ilaahay agtiisa laga nicib yahay wixii alla nicib yahay inaad nicbaatidna waa qayb iimaankaaga ka mid ah alxubu fillaahi walbuqdu filah baan kusoo marra soo ma xasuutaan ilaahay dartii waa inaad u nacdid ninkaasoo shaqada ula socdo qodobka afraad qofka walaalkaayo uu warka kaaga wado oo uu kuleeyahay hebel baa sidaa ku yidhi qalbiga inaadan wax ugu qaban baa la rabaa adoo nadiifoo meel iska fadhiyaa midu kuu imaanayaa wuxuu rabaa inuu cuqdad kuugu beero fulaan iyo fulaan markaasuu hebel wuxuu yidhi ma maqashay wuxuu kaa sheegay ma maqashay wuxuu kula maagan yahay ma maqashay qofkaa uu wax kaaga sheegayo innaba ha u qalbiga waxaa ugu qabanin qofkaa walaalkaaya sabab sababtu waxa wey ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda adanni imun malaha qaar ka midihi waa dembi ninkaana haadaanbuu rabaa inuu kaa tuuro dhag ha u raaricin ha ka yeeli ayib wax xumaanan ah u malaynin walaalkaagaas qodobka shanaadi waxaa weeye arrinkii uu qofka intaasoo qodob soo maray uu kuu soo gudbiyey baaritaan inaadan ugu dhaqaaqin oo aadan odhan goormuu igu yidhi shalay oo yaa kuu soo sheegay hebel hebel telefoonkiisa ma haysaa haa igu caawi adoo raalli ah waxaad rabtaa intaad daba dhigatid inaad warkaas soo xaqiijisid inuu hebel sidaa ku yidhi markaasaa laga yaaba layn dheer inaad soo martid hebelow hebel baa sidaa igu yidhioo wuxuuna igu yidhi hebel baa ii sheegay arrinkaasuma kaa soo fula waddo dheer baad gelaysaa lama ogola sabab qur-aanka alla wuxuu ku sheegay walaa tajasasuu baxiga noocaasoo kaleeta ahoo xaqiijinta noocaasoo kaleeta lama ogola hay raacin ayadana qodobka lixaadoo ugu dambeeyaa waxaa weeye wixii asaga aad ka reebtay adigu ha ku qancin oo ha samayn asagii baad ka reebtay horjoog ilahay ka baq tiri laakiin haddaa inta tagti tiraa niyow ninkii hebelah saakayta war buu ii sheegay warkiina qub buu i yidhi waa igala warkaas oo aad bilowdid inaad warkii sii wadwadid oo sii wadwadid oo sidii banooniga aad sii tuurtuurtid maxaa se uga reebaysa haddaad ugu dabaalanaysa qodob toddobaad baa jiro culimmada qaar ka mid sheegeen oo waxay yidhaahdeen qof kasta oo dadka isku dira culimmada qayb ka mid a martay xalaalku muusa dhalin bay yidhahdeen war xaggii bay ka keeneen qofka dadka isku diraa xalaal kuma dhalan qur-aankay ka keenay oo qur-aanka xaggee lagaga sheega cutullin bacda daalika zanim soomada arag dad baa tilmaama lagu sheegayay kula xallaafin mahiin hamazi mashaan muctadin bacda daalika ahiim markii tilmaamooyin badan lagu sheegay walaa tudc kula xallaafin mahiin hamazi mashaan binamiim manaaci lilkhayri muctadin ahiim cutullin bacda daalika zaniim ha markaa kabacdina waa waladuzino maxaa ka horeeya namaan bu ah dadku isku diri jire markaa kabacdina waa waladuzino war bal hawshaan ha iska ilaaliya nasabka waxa weyaan fara soo hawsha noocaana bal ha iska ilaaliya rag baa halkaa ku tegay qur-aanka luqluq halkaas wax kala soo baxaye dad in la isku diro waxooda laga raadi laga raadiye in waxa weyaan xumahooda la baaro hawshaasi hawl fiican ma ah ceeb adaa isugu filan qofka wanaagsanna waa qofka naftiisa ceebaheeda kaga mashquula dadka ceebahooda laakiin qof maanto dhan dadka ceebahooda baaraya haddaad aragtid isaga ceebaysan ayib wuxuu xadiidku ina tusinayaa marka oo aan ka qaadanaynaa labadaa dembi inay yihiin laba dembiyo waaweyn oo kabiiro ah labadaa nin waa muslimiin bay ahayn mise gaalo culummadu waa isku khilaafsan yihiin qaybna waxay leeyiin muslimiin bay ahaayeen qaybna gaalo sida raajixa inay muslimiin ahaayeen weye sababtu waxa weeye hadday gaalo ahaan lahaayeen kaadi uma cadaabnaane lahayne gaalnimada kasii weyn kaadida hadday gaalo ahaan lahaayeen dad bay isku direen lama yidhahdeen waa u cadaaban yihiine dembigooda gaalnimadaa la sheegi lahaa laakiin in la sheegay kaadi iyo dad bay isku direeni waxay ku tusinaysaa inay laba ninoo muslimiina ahaayeen qaar baa waxay yidhahen laba ninoo saxaabiyaalay ahaayeen oo rag akhyaara weliba ku sheegay wax daliiloo khaasa male masaladaas waqtigaa dhammaaday wallahu aclam sal alla calaa nabiyina mxamedin walih wasaxbi